بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan ku soo jiray kitaabu اlcitq waxaan soo gaadhnay qowlkii musanifku yidhi raximah اllah waidaa kaana hadduu u dhexeeyo baynahumaa labadooda labadii shariikeyn cabdun addoon oo fa actaqa uu xoreeyo axaduhumaa midkood kullahu addoonkaoo idil aw nasiibahu qaybtiisa uu xoreeyo cataqa waa uu xoroobayaa nasiibuhu kaa xoreeyey nasiibkiisii wuu xoroobayaa fain kaana mucsiran hadduu yahay nid caydh ah baqiya albaaqi addoonkii intii ka soo hadhay waxay u hadhaysaa baqiya wuu u hadhaya albaaqi addoonka intiisii kale lishariiki shariigiisu u hadhayaa wailaa haddii kale oo uusan mucsir ahayn saraa wuu u gudbayaa cidqigii ilayhi addoonkii ayuu u gudbayaa oo idil aw amase ilaa maa in buu u gudbayaa ay sara uu awoodo bihi magaas wa calayhi waxaa lagu leeyahay kaa muusirka ah qiimatu daalika ee qadarkaas uu waxa weeye awooday qiimihiisaa lagu leeyahay yowma alictaaqi maalintii addoonka uu xoreeyey hadday laba nin addoon isku leeyihiin dabeetana midkood ee addoonkii oo idil uu xoreeyo dhaho anta xurun ama actaqtuka addoonkoo idil buu xoreeyey ama qayb ka ah addoonkii intii uu ka lahaa nasiibkiisa ayuu xoreeyey qaybtii uu asagu lahaa way xoroobaysaa nasiibkiisii waa intuu asagu addoon ku lahaa hadday nis ahayd hadday ulu ahayd hadday rubuc ahayd intaasaa oroobaysa kadibna waan eegaynaa ninkan inuu mucsir yahay inuu muusir yaanu kala qaadayna hadduu mucsir yahay nin caydh ah oo aan waxba aan awoodin oo xoolo aan lahayn addoonkii intiisii kale wuxuu ku baaqi ahaanaya addoonnimadiisii oo shariigiisii baa lahaanaya haddii laakiin mucsir uusan ahayn oo nin muusir ah oo addoonka waxa weeye intiisa kalena iska bixin kara uu yahay yani wuxuu muusir ku yahay qiimada xisada ama qaybtuu ku leeyahay shariigiisa oo ka dheeraada quudkiisa iyo quudka ciday ku laasimta nafaqadiisa maalintaa iyo habeenkaa waxaa markaa cidqigu u tallaabayaa addoonkii oo idil ayuu u tallaabaya hadduuna addoonka oo idil qiimihiisuun awoodinna intuu awoodo ayuu u tallaabayaa ama ha ahaato niskaa niskiisa oo rubuc ah ama waxa weeye wax ka yar waxaana taa asal u ah xadiidkii ku so aroray nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man actaqa shirkan lahu fii cabdin qofkii xoreeya qayb uu ku leeyahay wa kaana lahu maalun xoolana leh yabluqu gaadhaya amana alcabdi addoonka lacagtiisa quwima alcabdu calayhi addoonkii waa lagu qiimaynaya qiimata cadlin qiimo cadaalad ku dhisan oo uciya waa la siinaya shurakaauhu kuwa addoonka la wadaaga xisasahum xisooyinkooda macna intay addoon ku lahaayeen ayaa laga siinayaa waa cataqa calayhi alcabd addoonkuna uu ku xoroobayaa waa ilaa haddii kale oo waxa weeye uusan maal lacagta addoonka gaadhi uusan lahayn faqad cataqa calayhi waxaa ku xoroobaya minhu addoonka xaggiisa maa cataqa wixii ku xoroobay maa ku xoroobaya intuu asagu ka xoreeya maa ka xoroobaysa qiimaha markaa waxaa laga rabaa markii addoonkaas uu ku xoroobo inuu iska bixiyo haddii addoonku idinku xoroobana ay addoonku maalan si isleeg u lahaayeen nis iyo nis qiimihii waxa weye niskaa saaxiibkii u lahaa ayaa laga rabaa qiimahana waxaa la eegayaa maalintii addoonka uu xoreeyey wakhtigii addoonku xoreeyey intuu marayey ayaa la qiimeynayaa niskii marka saaxiibkii qiimihiisuu iska bixinaya hadduu adoonku maalan boqol ahaa nisna waa asagu lahaa nisna uu saaxiibkii lahaa wuxuu bixinayaa konton uu siinaya saaxiibkii waaya wuxuu yidhi waidaa kaana hadduu udhexeeya baynahumaa laba qof dhexdood cabdun addoon fa actaqa uu xoreeya axadumaa midkood kullahu addoonku idil nasiiba ma qaybtuu ku cataqa wuu xoroobaya nasiibuu qaybtiisa ay xoroobaysa fain kaana haduu yahay mucsira mid cayna baqiya albaaqi intii soo hadhay way u hadhaysaa lishariikii kii la wadaagay addoonka wa ilaa haddii kale uusan mucsir ahayn saraa wuu gudbaya cidqii ilayhi addoonkii odel buu gudbaya oo mase ilaa maa isra bihi wuxuu e, awoodi karo ayuu gudbaya wa calayhi waxaana lagu leeyahay muusirkii qiimatu daalika kaas qiimihiisa waxa weye waa qadarkii u awooday qiimihiisa lagu leeyay yowma alictaaqi maalintii xornimadu ay dhacday ama xorayntu ay dhacday wa taqacu siraayatu siraayadu way dhacaysaa gudbidda xornimadu way dhacaysaa binafsi ictaaqi xoraynta laftirkeeda ku dhacaysaa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahy maya biadaa'i lqiimati qiimaha bixintiisay ku dhacaysaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay in dafacahaa qiimihii hadduu bixiyo baana waxaa soo caddaanaysa annaha siraayadii bilictaaqi ay xasalat inay ku xasisho bilictaaqi xorayntii siraayadu maxay ku dhacdaa siraayada aan soo sheegayn siraayadu waa cidqigii u gudbeeyey addoonka intiisii kale ayaa siraaya la yidhahda halkan waa kaan soo sheegnay laba qof hadday addoon isku leeyihiin oo midkood qaybtiisii uu xoreeyo islamarkaana uu muusir yahay in qaybtii kalena cidqigii u tallaabayo islamarkaana uu iska bixinayo qiimihii hee ee qaybtaa shariigiisu u lahaa marka siraayadaas maxay ku dhacaysaa saddex qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay bilcidqi cidqiga laftiisay ku dhacaysaa markuu cidqiga ku dhawaaqo siraayadii way dhacaysaa oo markaaba addoonka oo dhan xor buu noqonaya waaya qowl kalena wuxuu leeyahay maya siraayadu waxay ku dhacaysaa biadaa'i alqiimati qiimaha markuu bixiyo qiimaha markuu bixiyo ayay siraayadii dhacaysaa oo maxaa yeelay haddii aan dhahno waxa weeye siraayadu waxay ku dhacaysaa bilcidqi taa dhib bay ku noqonaysaa shariigga addoonka la leh waxaaba dhici karta addoonkii inuu baxsado iyadoon qiimihii la bixinin marka taa dhib bay ku tahay shariiggiisi wadaru laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma zuuliyo qowl kaleoo saddexaadba wuxuu leeyahay waan eegaynaa haddii qiimihii uu iska bixiyo waxaa soo caddaanaysa inay siraayadu ku xasishay ictaaqii addoonka la xoreeyey haddaba saddexdaa qowl waxaa ugu xoog badan qowlkaa ah hore ee leh binafsi alictaaq qowlkaasaa muctabadah qowlkan u dambeeye ee leh waxaan eegaynaa inuu qiimihii bixiyo in kale hadduu qiimihii bixiyana bilictaaq ayay ku xasilaysaa markii uu xoreeyey oo qowlkan wuxuu leeyahay maxaa yeele haddaan dhahno addoonku wuu oroobayaa wuxuu ku xoroobaya dhammaantii cidqigii uu ku dhawaaqay taas sayidkii shariigiisa ahaa ayay dhib u keenaysaa haddii la dhaho ilaa intuu qiimaha ka bixinayana waxa weeye ma xoroobayo taa addoonkii bay dhib ku tahay marka inaan tawaquf samayno ayaa axsanuu leeyahay oo labadii dhinacba lagu ilaalinaya marka qowlkan dambe waa siraayadu waa mawquuf buu leeyahay waaya wastilaadu axad shariikayni labadii shariig ee ka waladashashadiisa uu ka wala dashanaya adoonta isku lahaayeen shariiggaasoo almuusiri hodanka ah yasrii wuu u tallaabayaa istiilaadkaasi nasiibka shariiggiisu u tallaabayaa sida cidqiga wa calayhi waxaana lagu leeyahay shariiggii qiimatu nasiibi shariikihi wa calayhi waxaa lagu leeyahay waxa weeye ka wala dashaday addoontii mushtarakada ahayd qiimatu nasiibi shariikihi shariiggiisa qaybtiisa qiimaheedaa lagu leeyahay xisatuhu iyo intuu min mahri milin mahr miligi intuu kaga soo agaagaysa wa tajri waxaa dareeraysa alaqwaalu aqwaashii ina soo dhaaftay fii waqti xusuuli siraayati wakhtiga siraayadu ay dhacayso fa cala alwal qowlka hore haddaan ku soconay adharka ah waa aali iyo qowlka saddexaad laa tajibu ma qiimatu xisatihi intii uu qiimaheedu ma waajibayso min alwaladi waladkii waaya siraayadii aan soo sheegnay ictaaqun khaas kuma aha waxaa kaloo siraayadu ay geli kartaa istiilaad laba nin baa addooni ka dhaxaysay addoon mushtarag ah dabeetana midkood baa addoontii u tegey walad bay u dhashay markaa mustawladda u noqotay soo aha ha haddaba mustawladada waxay ku dambayn doontaa markii uu dhinto min ra'si maali bay ka hadduu midka addoonta ka wala dhashaday uu yahay muusir istiilaadkaasi wuxuu gaadhayaa nasiibka shariigiisa sida cidqi oo kale istiilaadki wuxuu gaadhayaa qaybtii uu shariigiisa ku lahaa addoontan sida cidqi oo kale bale kanaa ka xoog badanba cidqiga maxaa waa ficil cidqiguna waa qowl ficilkii qowlkana ficilka ka xoog badan marka mar haddii uu ka wala dhashaday addoonta asaga u dhimatay ninkan lama wadaagi karo addoontaas waxaan laga rabaa inuu bixiyo markaa nasiibka shariigiisa shariigiisu intuu addoonta ku lahaa inuu qiimaheedii iska bixiyo ayaa laga rabaa maadaamu addoontii uu ka dilay oo milkii uu ku lahaa addoonta uu ka saaray waxaa kaloo laga rabaa mehermiliga addoonta mehermiligeedii intii kaga soo hagaagaysana si waxa weeye saaxiibkii inuu bixiyo mehermiligeedii maadaama ku istimtaacay milkiga hayrkii waaya haddaba aqwaasha ina soo dhaaftay ee ku soo aroortay wakhtiga siraayadu ay xasilayso ayaa halkan imaanaya laakiin qowlkii lahaa bilictaaqi bay ku xasilaysaa ictaaq halkan ma jiro culuuq baa meeshiisa gelaya culuuq waa maxay xilligay waxa weeye weladka ay uurkiisa qaaday weladka ay sayidka u dhashay ama shariigga u dhashay xilligay uurkiisa qaaday culuuqu xasilay ayaa meesha ictaaqa gelaya waa qowlkii lahaa wataqacu siraayatu binafsi اlictaaq haddaba qowlka koobaad haddaan ku soconno waa qowlkii lahaa binafsi اlictaaq halkana waxaan idhi culuuq ayaa meeshii ictaaqa gelaya xilligii ilmuhu uurka galay qowlka koobaad haddaan ku soconno ee dhahaya binafsi alculuuq ayay waxa weeye siraayadii ku xasishay iyo qowlka saddexaad ee dhahaya waa mawquuf siraayadii waxaan eegaynaa inuu qiimihii uu siiyey in kale hadduu qiimihii siiyana waxaa soo caddaanaysa min waqti alculuuq inay siraayadii xasishay labadaa qowl haddaan ku soconno qiimihii xisadii kaga soo hagaagaysay shariigiisa ee weladkan u dhashay addoontu ma waajibayso sababtoo ah qowlka koobaad ee binafsi waxa weeye culuuq ayay waxa weeye israayadii ku xasishay bimujarad markay uurka saa u qaadayba waxa weye milkigiisay soo gashay markay milkigiisay weladkan hee uu ku calool galay walidaalika weladkan qiimihiisii intii kaga soo hagay saaxiibkii inuu magdhabo laguma leh waaya maadaama uu dhaafiyey addoonnimadiisii qowlka saddexaadale waan eegaynaa hadduu qiimihii bixiyo oo markaa ninkan qiimihii uu bixiyo hadduu qiimihii bixiyo min waqti culuuq ayaa laga xisaabinaya dee hadduu qiimihii markaa bixiyo binafsi culuuq sida qowlka kale buu noqonaya asna oo waxaa weeye milkigiisa ayay uurkan ku qaaday walidaalik weladka qiimihiisii intii kaga sogay saaxiibkii inuu magdhabo laguma leh waaya laakiin qowlka labaad ee dhexda ku jira ee lahaa biaddaa'i alqiimati qiimaha markuu bixiyey unbaa la eegayaa de qiimaha markuu bixinaya waa markii waxa weeye addoontan ay uur qaaday kadib marka ayada ah waxaa ay uur qaaday ayada oo mushtaraka ah oo labaduba ka dhaxaysa marka weladka qiimihiisa wixii kaga soo hagaagaya ayuu bixinaya waa qowlka labaad qowlkaana waa qowl daciif wuxuu uhi wasilaadu axadi shariikayni labadii shariik ee isku lahaa addoonta midkood inuu ka wada dhashado addoontii yasri istilaadkaasi wuxuu u gudbaya addoonta inteedii kale alayhi waxaa laga rabaa kaa waxa wey addoonta ka wala dashaday qiimatu nasiibi shariikihi kii la wadaagaya addoonta nasiibkiisa nasiibka qiimihiisa inuu bixiyo yani wixii kaga soo hagaagayey addoonta qiimaheedii inuu u magdhabo ayaa lagu leeyahay wa xisatuhu iyo xisadiisii intuu ku lahaa min mahri milin mahri miliga addoonta watajri aqwaalu aqwaashi na soo dhaaftay ayaa halkan imaanaysa fii waqti xusuuli siraayati waqtiga ay siraayadu ama gudbidda istiilaadku uu xasilayo facal awali qowlka hore haddaan ku soconno iyo waaalii qowlka saddexaad laa tajibu ma waajibayso qiimatu xisatihi xisadiisa qiimaheeda ma waajibayso intuu ku lahaa shariigiisu min alwaladi waladki waladkani addoonta u dhashay shariigiisu intuu ku lahaa ku waajibi mayso inuu bixiyo walaa yasrii ma gudbayo tadbiirun dibka xorayn walaa yamnacu siraayata siraayadii diidi maayo daynun dayn dayntaasoo mustaqriqun maan shaynaya fi abaari muctamad haddaan qabanno hadduu laba shariig laba ninoo isku lahaa addoon midkood uu yani addoonka qaybtuu ku lahaa uu dib ka xoreeyo u dhaho idaa midtu fa nasiibii minka xurun haddii aan dhinto intii aan kugu lahaa addoon yahow aniga iga kaasoo hagaagaysa xor baad ka tahy waan kaa xoreeyey muddaber baa la lahaa addoonkaas kaasi ma u gudbayaa shariigiisa intuu addoonka ku lahaa oo ma wada xoroobaya maya ma gudbayo sarayadaas sababtoo ah itlaaf ma ah una itlaafin weli waa addoon ilaa ninkan intuu ka dhimanaya waa addoon wuuna iibin karaa xataa saa darteed siraaye ma keenayo tadbiirki xataa hadduu dhinto siraaye ma keenayo maxaa yele meydku waa mucsir sida noo imaan doonta sidoo kale siraayadii diidi may diidi maayo dayn mustaqriqa laba nin haddii midkood uu qaybtiisii addoon ku lahaa uu xoreeyo isla markaa ninkani uu yahay nin xoolo haysta oo nasiibka saaxiibkii wuuba hayaa lacag uu ku bixiyo laakiin dayn mustaqriqa ayaa lagu leeyahay maalan addoonka qiimihiisu waa toban kun oo doolar asaguna nis buu lahaa saaxiibkana nis buu lahaa niskiisii buu xoreeyey ninkanna wuxuu haystaa shan kun oo doolar shanta kun ee doolar ee ninkan uu saaxiibkii u lahaan lahaa wuuba hayaaba laakiin lacag shan kunoo dolara lagu leeyahay dayn mustaqriqaa lagu leeyahayba shanta kun ee dolar amaah baa loogu leeyahay ama dayn baa loogu leeyahay marka taasi saraayadii diidi mayse addoonkii wuu ku xoroobayaa shantaa kunna wuu bixinayaa maxaa yeelay shantan kun dayn baa ha loogu lahaadee waa xoolo marka asagoo gacanta ku hayo oo tasarufkooda uu milkiyo hadduu doono xataa addoon buu kusoo iibsan karaa uu xorayn karaa sakadana way ka waajibaysaa marka tanna waa saasoo kale walaa yasri ma gudbayo tadbiirun dib ka xorayn uma gudbayo addoonkii mudabarka ahaa ee mushtaragga ahaa intiisii kale walaa yamnacu diidi maayo asiraayata siraayadii daynun dayn diidi mayso dayntaasoo mustaqriqun maalkii waxa weeye ninkaa addoonka badh lahaa xoreeyey maalkiisoo dhan maanshaynaysa diidi mayso siraayadii i abhari muctadadan qaban walow qaala hadduu ku dhaho lishariikihi shariigiisa almusri ee hobankaa ah, actaqta waad xoraysa nasiibaka qaybtaadii fa calayka waxaa laguu leeyahay qiimatu nasiibi nasiibkayga ama intii aan anugu ka lahaa addoonka baa laguu leeyahay oo fa ankara waxa weye shariiggaasi uu dafiro arrinkaas oo dhaa qaybtaydii maana xoraynin sudiqa shariiggii waa loogu rumaynayaa biyamiinihi wallaahidiisa falaa yactiqu ma xoroobayo nasiibu intuu ka lahaa addoonka wayactiqu waxaa xoroobaya nasiibu lmuddaci kan waxa weye cidqiga sheeganaya nasiibkiisii ayaa xoroobaya biiqraarihi qiraalkiisa uu qiray sababtiisa waa in qulnaa haddaan dhahno weeye yasrii waxa weye wuxuu ku gudbayaa cidqigii bilictaaqi xorayn walaa yasri u gudbi maayo cidqigii ilaa nasiibi اlmunkiri kii inkiray nasiibkiisa u gudbi maayo laba nin baa isku lahaa addoon dabeetana midkood baa kii kale wuxuu ku yidhi warniyow adoonkan qaybtii aad ku lahayd baad xoraysay haddaba waxaan kugu leeyahay in qaybtaydii qiimaheedii aad iska bixiso maadaama addoonku naga dhexeeyey adna qaybtaadii aad xoraysay siraayo ay dhacday oo addonka dhan wuxuud xoroobay qaybtaydii cidqigaaga sababtiisa ku xorowday waa inaad qiimaheedii siisaa kii kalena wuu dafiray waryaa kuu yidhi waan xoreeyey waxba ma xorayn addoonkii qaybtaan ku lahaa maan xorayn buui wuu dafiray horta ninkan munkirka ah ee inkiray inuu addoonkii xoreeyey dhaartiisa lagu rumaynaya hadduu dhaarto mar haddaysan markhaati jirin dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa l waxaa asla inuusan xorin alaslu cadam alcitq walidaalik mar hadduu asagoo ka dhaartay inuusan xoraynin qaybtiisa xoroobi mayso laakiin kan muddaciga ah ee yidhi qaybtaadii baad xoraysay kaa qaybtiisii baa xoroobaysa oo maxay ku xoroobaysaa biiqraari asagaaba qire so asaga muuna dhihin qaybtaadii baad xoraysay markaad qaybtaadii xoraysana taydii siraayada cidqigaagii ku xorowday asagaaba qira somaa qaybtiisa orowday saasay qaybtiisa ku xorowday ninkan waa haddii aan dhahno qowlkii adharka ee raajixayna soo dhaafay siraayadu waxay ku xasishaa bilictaaq xorayn bay ku xasishaa oo ictaaqi waa maxay asagaaba qira inuu ninkan qaybtiisa xoreeyay asagaa qira sooma marka qilaalkiisaan u qabanaynaa waxa weeye saasuu eh, qaybtiisa ay ku xorowday haddaba waa yahay qaybtiisii maadaama ay xorowday miyay u gudbaysaa qaybtii saaxiibkii markan ninkan waxa weeye mudaciga qaybtiisa maadaama ay orowday qaybtii saaxiibkii miyay u gudbaysaa siraya ma u gudbisaa maya oo maxay u gudbi laadahay maxaa yeele cidkii asagu sameeye ma ah waa cidka aan ku xukunnay oo qiraalkiisa aan ugu qabannay ee maha cidka asaga uu sameeyey ma aha waaya walow qaala hadduu ku dhooli shariikii ninkii shariigiisa nactaqta haddaad xoraysa nasiibaka qaybtaada fa nasiibii qaybtaydu xorun xor weeye bacda nasiibika qaybtaada kadib fa actaqa uu xoreeya ashariiku kiyay isku lahayeen addoonka uu xoreeyo nasiibkiisii walxaal huwa asagoo munsirun hodan ah saraa cidqigi wuxuu u gudbayaa ilaa nasiibi alawali kan hore nasiibkiisiibuu u gudbayaa waa in qulnaa haddaan dhahno assiraayatu siraayadii taxsul waxay ku xasilaysaa bilictaaqi xorayn alayhi waxaan lagu leeyahay qiimatu qiimihiisa ayaa lagu leeyahay qiimatu nasiibi mucalliqi kan shardiga ku xidhay qiimihiisii baa lagu leeyahay laba nin baa addoon isku lahaa dabeetna mid baa kale wuxuu ku yidhi haddaad qaybtaada xorayso qaybtayduna xor weeye nasiibka qaybtaada kadib haddaad qaybtaada xorayso qaybtayduna waa xor nasiibka qaybtaada kadib qaybtaadu markay oroodo kadib ayay tiyaduna oroobaysa dabeetana kii ku yidhi ee maquululahuga ahaa ayaa qaybtiisii xoreeyey kaasaa lagu yidhi waa muusir nin hodana wey oo nasiibka shariigiisa wuu haystaa wuxuu ku bixiyo cidqigii wuxuu u gudbayaa kii hore ee waxaa weeye yidhi haddii aad qaybtaada xorayso qaybtoodana waa xor bacda nasiibi ka kaasay u gudbaysaa nasiibkiisa waaya saasuu addoonkan idinku wada xoroobayaa marka waxaa laga rabaa ninkan qiimihii hee nasiibka saaxiibka inuu bixiyo waase goorma markay sa aan dhahayno waa haddii aan dhahno siraayadu waxay ku xasilaysaa ictaaq xorayn xorayn bay ku xasilaysaa waayo waana qowlkii muctamadka ee abharka ah oo markan waxaa xasilay u fiirso tacliiqu citqi kan hore cidqiga nasiibkiisa wuxuu ku xidhay cidqiga nasiibka saaxiibki wuxuu dhi haddii aad qaybtaada xoraysa qaybtaydu waa xor bacda nasiibik waxaa kale oo xasilay inuu kan saa lagu yidhi uu qaybtiisii xoreeyey siraaya meesha timi siraayada iyo iyo tacliiqii hore midkee xoog badan siraayada xoog badan siraayada ayaa ka xoog badan waaya maxaa yeel iyadu waa qahri lagamana bixi karo lagama laaban karo laakiin tacliiq waa laga laaban karaa oo addoonki waa la iibin karaa isagoo mucallaqulcidqi ah intana sifaday dhicin marka maadaamay ka xoog badan tahay ayadaasaa waxa weye la xukminayaa tacliiqi waa la iska ilqaynayaa kaannamaa tacliiq inuusan dhicin sidaa darteed addoonka oo idil wuxuu ku xoroobayaa siraayadii ninkana wuxuu siinayaa qiimada shariigiisii waaya walow qaala hadduu dhaho shariigiisuu ku dhaho in actaqta nasiibaka haddaad qaybtaada xorayso fa nasiibii qaybtayda xurun xor weeye qablahu ay qabla cidqi nasiibika nasiibkaaga intaadan xorayn ka hor oo fa actaqa shariiku shariiggii ayaa xoreeyey nasiibkiisii fandur eeg in kaana hadduu yahay almucallaqu kii lagu xidhay cidqigiisii almucalliqu kii waxa weeye tacliiqiyey cidqiga mucsina hadduu yahay nin caydh ah cataqa waxaa xoroobaya nasiibu kullin mid walba qaybtiisii baa xoroobaysa canhu xaggiisii ka xoroobaysa walwalaa'u walaaguna lahumaa labadoodu ka dhexeeya wakadaa saasoo kale in kaana hadduu yahay kii mucalliq ah muusiran mid hodan ah oo abdalna aan burino addowra dowrkii aan burino wailaa haddii kale oo dowrka aan dhahno waa saxiix alaa yactiqu hayan waba xoroobi maayo laba nin baa addoon isku lahaa dabeetana midkood baa kii kale wuxuu ku yidhi haddii qaybtaada aad xorayso qaybtayduna waa xor intaadan qaybtaada orayn ka hor intaadan qaybtaada xoraynin ka hor tii na soo dhaafaysa waxay ahayd bacda nasiibig tanna waa qabla nasiibig farqiga udhexey labada masale waa taas waaya qaybtaada intayna xoroobin ka hor bay qaybteedu xor tahayba markuu kale saa yidhi shariigiisii baa yidhi qaybtayda waa xor waan eegaynaa haddaba kii qaa'ilka ahaa ee hore haddii qaybtiisii ee mucalliqa ahaa hadduu nin mucsira yahay oo qaybta saaxiibkii uusan iska bixin karin nin walba intiisii baa ka xoroobaysa nin walba intiisii asagay ka xoroobaysaa kii hore ee mucalliqa ahaa ee yidhi haddaad qaybtaada xorayso qaybtaydana waa xor qabla nasiibik iyo kan dambe ee xoreeyey qaybtiisii labadaba mid walba qaybtiisa asagay ka xoroobaysaa wanaaguna uu ka dhexeeya labadoodaba waaya taasi iska cadda haddii laakiin kan mucalliqa ah uu yahay nin waxa weeye muusir ah oo waxa weeye iska bixin kara addoonka intiisii kale marka la xoreeyo waa tii soo sheegayna oo kale oo waxa weeye isla markaa haddaan dawrka aan ibqaalin meesha dawr ku jira dawr baa meesha ku jira labadaas shardi haddii la helo ninkan maquululahowga ah ninkan mucalliqa ee qaa'ilka ah waa muusir dawrkiina aan burinno waxa weeye mid walba nasiibkiisa isagoo ka xoroobaya waxna isku yeelan maayaan waaya haddii laakiin aan dhahno dawrku waa saxiix dawrku waa hagaagsan ya wuu soconaya wax xoroobaya ma jiro horta dawrka aan fahna dawrku waa maxay dawrku waxaa la yidhaahdaa tawaqufu الشhayءi calىa maa yatawaqafu calayh wujuudan wacadaman shaygu inuu ku taagan yahay wax asaga ku dul taagan xagga jiritaanka iyo agga waayitaanka shaygu inuu ku taagan yahay shay kale oo asaga kusii taagan laba shay baa isku xidhan midba mid kale ku xidhan yahay marka kaasaa waxaa lahaa dowr waa dowr lafdiga ka halka meesha ku jira marka dowr lafdiga wey dowrka lafdiga ah ee meesha ku jira haddii aan dhahno wuu shaqaynayaa haddaan dhahno wuu shaqaynayaa waxba xoroobi mahayaan oo sayna waxba xoroobayn maxaa yeelay ninkan waxa weeye lagu yidhi haddii qaybtaada aada xorayso qaybteedu waa xor intaadan qaybtaada xoraynin ka hor ee dabeetana qaybtiisii xoreeyey haddii cidqigiisii uu fulo kii sidaa ku yidhi qaybtiisiina way xoroobaysaa intuusan saadhihin ka hor bay xoroobaysaa maxaa yeelay wuxuu idhi fa nasiibii xurun qabla nasiibik marka waa in kaa hore qaybtiisii ay he ay xorowdaa hadday kaa qaybtiisa ay xorowdana wuxuu u gudbayaa hee kii kale ayuu u gudbayaa kii kale u gudbayaa kii kale hadduu u gudbana macnaheedu waxaa weeye in uu ka horraynayo hadduu ka horreeyana waxaa weeye cidqigii ma dhacayo marka haddaan dhahno cidqigiisi wuu fulayaa waxaa ka dhalanaysa cidqigi inuu fulin haddaan dhahno cidqigi wuu fulayaa kaa waxaa weeye lagu yidhi waxa weeye haddaad qaybtaada xoraysa qaybteedana waa xor waxaa ka dhalanaysa inuusan cidqigii fulinba marka dawr baa meesha ka xasilay way isku noqnoqonaysaa sidaa darteed maadaama uu dawr meeshii ka xasilay aan dhahno waxa weye dawrkaa aan meesha ka saaro sidaa darteed nin walba intiisu ha ka xorowdo haddii laakiin aan dhahno dawrkaa ha shaqeeyo de waxba socon maayaan ilan labadii cidqi isku dultaisku taaganyihin kan kanuu ku taaganya kanna kanuu ku taaganyahin labaduna ma wada fuli karaan sidaa darteed waxa wey labadu ina isla buraan bay noqonaysaa oo he waxba uusan meeshii xasilin wuxuu idhi walow qaala hadduu dhaho fanasiibii nasiibkaygu lihariigisharigisuhi in actaqta hadaad horaysa nasiibka nasiibkaaga fanasiibii nasiibkayga xorun xor weeye qablahu ay qabla cidqi nasiibka nasiibkaaga intuun xoroobin ka hor faactaqa shariigu sharigii xoreeyo nasiibkiisii fain kaana hadduu yaha almucalliqu kii waxa weeye tacliiqii cidqiga mucsiran mid caydha hadduu yaha cataqa nasiibu kullin mid kasta nasiibkiisi ayaa ka xoroobay canhu aggiisa walwalaa walaagana lahuma labadu labadu walaag way leeyihin addoonka walaagiis way leeyihin wakada saasoo kale waxa weeye mid kasta qaybtiisii baa ka xoroobaysa in kaana hadduu yahay kaa mucalliqa ah muusira mid hodana waa abdalna aan burino isla markaa addawra dowrkii meesha ku jiray ee dowrkii lafdiga aan meesha ka saarro on dhahno dowrku waa baail wa ilaa haddii kale on dhahno dowrku baail mehe waa saxiix falaa yactiqu shayan wax xoroobaya ma jiro kii mucaliq ahaa iyo kii maquul lahu wax lagu yidhiba labadaa midna cidqigiisii socon maayo low kaana hadduu u sugnaado cabdun addoon lialaain saddex nin hadduu ka dhexeeyo lirajulin nin uu u sugnaaday nisfuhu addoonkaa niskiisa waliaakhara mid kalena uluuhu addoonkaa saddex meelood uu u sugnaaday meel waliaakhara mid kalena sudusuhu addoonkaa waxaa lix meelood meel fa actaqa ay xoreeyaan alaakhiraani labadan dambe nasiibayhimaa labadooda qaybood macan wada jir falqiimatu qiimihii calayhimaa labadooda ayaa eh, saaran tahay nisfaani laba nis ayay u saaran tahay cala madhab muctamad haddaan qabanno saddex nin baa isku lahaa addoon midi nis buu lahaa midna saddex meelood meel midna sudus buu lahaa haddaan si kale u dhigno addoonka haddaan lix qaybood u qaybinno mid saddex ul buu lahaa midna laba ul midna hal ul waaya dabeetana labadan dambe kii uludka iska lahaa iyo kii suduska lahaa ayaa qaybtoodii xoreeyey ee addoon ka lahaayeen marka waxay ka dhigan tahay waxaa addoonkii xoroobay nis kii iska lahaa qaybtiisii waxa weeye way xoroobaysaa qiimaha niskaas ee saddexda ulooda labada nin see u qaybsanayaan waxay u qaybsanayaan madaxyada bicadad ru'uus madaxyadaa loogu qaybinayaa laba nin soomaa nisi nisun u kala qaybi ee la eegi mahay biqadri اxisas kii la dhihi mahayo waxaa weeye uludka lahaa saddex meelood laba ha bixiyo kii suduska lahaana saddex meelood meel ha bixiyo la dhihi maayo oo biqadri xisas lagu qaybin maaye bicadadi ru'uus baa loogu qaybinaya madaxyadoodaa la eegaya marka nis iyo nis bay u kala qaadanayaan qiimihii waxaa weeye xisadii shariigoodii niska iska lahaa wa sharطu siraayati siraayada shardigeedu waxaa weeye ictaaquhu maaligu inuu xoreeyo addoonkii bikhtiyaari ikhtiyaarkiisa uu ku xoreeyo falow waria hadduu dhaxlo bacda waladii waladkiisa barkii lam yasri ma gudbayo waxaa weeye siraayadu shardigeedu waxaa weeye in qofka waxaa weeye xoraynaya addoonka ikhtiyaarkiisa uu ku xoreeyo macnaha sida maalan oo kale ikhtiyarka wuxuu noqonayaa inuu asalkiisii soo iibsado aabbihi oo kale oo addoon uu soo iibsaday ama waladkiisii o addoon uu soo iibsaday marka ikhtiyaarkiisa ayuu ku soo iibsaday iyo iraadadiisa marka uu ku xoroobaya ama waa loo hibeeyey wuu ku xoroobaya taa waxaa ku baxay marka haddiisan ikhtiyaarkiisa uusan ku xoraynin waa ka tusaalihii khasbid halka loogama jeeda ikhtiyaarka waxa ikhtiyaar ku baxay maaha khasbid ma aha ee waxaa weeye tamalluk qahri ah ayaa ku baxaya tusaale ahaan nin baa wuxuu dhaxlay waladkiisa bar ka mid u dhaxlay markaa siraayadii ma xasilaysaa way xasilaysaa waaya oo intii kale way u oo see lagu sooreynaya weladkiisa barkii inuu dhaxlo tusaale ahaan waladkiisa waxaa lahaa walaalkii oo waladka adeerkii ah ayaa iska lahaa dabeetana wuu dhintay weladkii wuxuu oga tegey laba nin oo ay walaalo yihiin isaga laba walaaladii ayuu uga tegey oo midkood uu weladka aabbihii yahay weladkan ah aabbihii yahay marka maadaama labadaasi dhaxalka ay leeyihiin weladkaas oo aabbihii weladka badh weladkii u dhaxlayo taa macnaheeda waxaa weye barhkaa uu ku xoroobaya horta laakiin barhkii kale ma u gudbaya may ooma gudbayo sababtu waa maxay ikhtiyaarkan dhaxalku maaha ikhtiyaar maaha waa tamalluk qahri ah watan soo maah sidaa darteed qaybtiisii unbaa ka xoroobaysa oo wuxuu noqonayaa mubacad qaybtii waxa weye ninkaa walaalkii ah ama weladka adeerka u ah uma tallaabayo cidqigii wlmariidu kii xanuunsanaa mucsirun mid caydha weeye ilaa fii uluثi maalihi xoolihii saddex meelood meel mooyaane walmeyitu kii dhintay mucsirun caydh weeye falowsa haddii uu dardaarmo kii meydka ah, kii waxa weeye axadu shariikeyn laba shariig mid ahaan hadduu dardaarmo bicitqi nasiibi nasiibkiisa inuu xoreeyo lam yasri ma gudbayo inti baaqiga uma gudbayo wuxuu ku yidhi qofka maradulmowdkiisa ku sugan ee xanuunkii yani halista ahaa ku sugnaa waa mucsir ululmaal umbaa la ogolaya xataa hadduu hanti badan haysto ululmaal ayuunbuu muusir ku yahay laakiin ululmaal wax ka badan mucsir buu ku yahay hantidiisa badnadeeda lama eegayo ulukaamu asagu leeyahay ulukaamu ku tabaruci karaa walidaalika haddii uu addoon uu xoreeyo fii maradi mowtihi addoon asagii nin kale isku lahaayeen uludka maalan yani niskiis uu xoreeyo niskii saaxiibkii waxaa loo eegaya inuu muusir yahay inuusan muusir ahayn waxaa looga eegayaa un uludkii dhaxalkiisa xoolaha hantidiisa kale uludkeeda maa logaya hantidiis o dhan looga eegi maayo haddii uludki uusan ka bixin waxa weeye markaa waa siraayo ma jirto hadduu ka baxana waxa weeye uu u gudbayaa intii kale meydku qofka dhintay waa mucsir qofka dhintay waa mucsir asagu oo seen ku suuraysan kartaa taas laba nin baa addoon isku lahaa midkood baa qaybtiisii dardaarmay wuxuu dhi haddii aan dhinto qaybtii addoonkan aan ku lahaa waa xor dabeetana wuu dhintay ee qaybtii uu ku lahaa ayaa xorowday markii uu dhintay intii addoonka intiisii kale u gudbi mayso ataa hadduu hanti badan lahaa xataa hadduu hanti badan ka tegey u gudbi mayse intii kale addoonka maxaa yeelay markan uu xoroobay xisadii nasiibkiisii waaba marka u dhintay kadib markaasuu dardaarku fulaya marka uu fulayna hantidan kale asagu mama leba waa dhaxal hantida kale waa dhaxale asagu ma leh saa darteed waa mucsir qofkaa wlmariidu qofka dhintay mucsirun cayr weye ilaa fii uluثi maali xoolihii saddex meelood meel mooyaane walmeyitu meyidkuna mucsirun cayr weeye marka meyidku inuu mucsir yahay tusaalihiisu waxaa weye falow awsa hadduu dardaarmo laba sharig midkood hadduu dardaarmo bicitqi nasiibi nasiibkiisa ee addoonku ku lahaa in uu xoreeyo la xoreeyo macnaha uu markuu dhinto kadib lam yasri ma gudbayo addoonka intiisa kale u gudbi maayo faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahy fi lcitqi bilbacdiyati bacdiyo inuu xornimo lagu helo macnaha labadii isdhalay inay isku xoroobaan midkood hadduu mid kale uu milkiyo waalidku hadduu waladkii milkiyo uu ku xoroobayaa waladku hadduu waalidkii milkiyo uu ku xoroobaya saas wey malaka idaa malaka hadduu milkiyo ahlun mid ahl u ahlu tabarucin tabaruc mid ahl u ah aslow asalkiisa hadduu milkiyo ow farc ama faraciisa cataqa wuu ku xoroobayaa wuxuu idhi qof ahal u ah tabaruc waa qofka madax bannaan ee xajri u saarayn baaliqa caaqilka ah haddii uu milkiyo asalkiisa waa waalidkii waalidkii waxaa soo gelaya aabbihii hooyadii awowgii ayaydii usuushii baa soo gelaysa aw farca min waa wixii ka tafiirmay waladkiisa iyo waladkiisa waladkiisa wuu ku xoroobayaa taana waxaa daliil u ah qowlkii uu nabigu yidhi alayhi الsalaatu wasalam laa yejzi waladun waalidahu ila an yajidahu mamluukan fayashtariyahu walad oma abaalgudi karo waalidkii ilaa inuu helo mooyane asagoo addoona ah oo markaa uu soo iibsado fa yuctiquhu ay yuctiquhu shara iibsashadii baa xoraynaysa fa yuctiquhu damiir ku jira yuctiqu waxaa loo celiyey shiraagii shiraagii usoo iibsada soo iibsaday ayaa xoraynaya waladkana waa un saasoo kale maxay le bacdiya ka dhaxaysa walaa yashtarii u soo iibin maayo weligii liطiflin ilmo yar oo mas-uulu ka yahay qariiboo qariibkiisa usoo iibin maayo qariibkii ku xoroobayey u soo iibin maayo walow uhiba lahu haddii loo hibeeyo ifligii aw mase wusiya lahu loo dardaarmo qariibkiisii fain kaana hadduu yahay qariibkaasi kaasiban mid shaqaysta oo wax ku filan shaqaysta facalweli weligii waxa waajib ku ah qabuul inuu aqbalo wayactiqu inuu ku xoroobaya wayunfiquuna ka biilaya min kasbihi kaa qariibka ah kasabkiisu ka biili doonaa wailaa haddii kale oo qariibkaasi mid shaqaysta uusan ahayn waa la eegaya fain kaana hadduu yahay asabiyu ilmihii yaraa mucsiran mid caydh ah wajaba waxaa waajib ku ah weligiisii alqabuulu inuu aqbalo waxaa weeye hibadaa loo hibeeyey wa nafaqatuhu in nafaqadiisuna kaa waxa weeye qariibka ah ee waxa weeye la hibeeyey fii bayt اlmaali baytilmaalka ayay ku sugan tahay awamase kaana sabiil mi yaraa waxaa weeye muusira mid hodana xaram waa xaaraan weligiisi inuu markaa aqbalo wuxuu idhi weligu u aqbali maayo ilmo yar oo uu mas-uul ka yahay qariibkiisii ku xoroobaya asalkiisii ku xoroobaya maala aabbihii oo kale oo ku xoroobaya oo aqbali maayo macnaa afwan weligu uma soo iibin karo ilmo yaroo mas-uulu ka yahay aabbihii oo addoon ah oo ku xoroobaya qariibkiisi ku xoroobaya aabbihii oo kale ah ama awowgii oo kale ah u soo iibin maayo maxaa yeelay tasarufkiisu wuxuu ku dhisan yahay maslaxo maslaxana uguma jirta ilmaha yarka ah in loo soo iibiyo waalidkiisi ku xoroobaya maxaa yeelay uuna ku xoroobayaa nafaqadiisina waa laga dalbayaa waaya marka dhib baa ugu sugan haddii laakiin loo hibeeyo addoonkii yani waalidkiisa ah ilmaha yarka ah ama loo dardaarmo ilmihii yaraa waalidkiisii addoonka ahaa waan eegaynaa hadduu yahay waalidkaasi mid shaqaysta weligii waxaa waajib ku ah markaa inuu aqbalo hadduu isku filan yahay uu shaqaysan karo wuu aqbalaya maxaa wax dhib ugu jira ma jiro oo mana soo iibinayo hadhowna nafaqa uguma baahna asagaa isku filan wuu shaqaysanaya waaya markaa wuu aqbalayaa hibadiisii ama dardaarankiisii loo dardaarmay ilmihi yaraa wuu aqbalayaa ilmihi yaraan wuu ku xoroobayaa nafaqadiisana kasabkiisa laga bixinaya kasabkiisa ayaa nafaqadii laga bixinaya biilkiisii haddii laakiin kaa qariibka ah ee addoon uh, loo hibeeyey waxa weye waladka uusan ahayn mid xoogsada waan eegaynaa ilmihi yaraa hadduu mucsir yahay waxaa waajib ku ah mid cayl haduu yahay ilmaha yarka ah inuu aqbalo maxaa yeelay hadduu mucsir yahay ilmihii yaraa oo cayl yahay nafaqada waalidkiisa maba saaraba maba saaraba asaga laguma leh ee nafaqadu waxay saaranta baytulmaalka marka wax dhiba ilmiha ugu jira ma jiro lacagtiisana lagama bixinin haddii laakiin uu waladku uu muusir yahay mid hodana uu yahay markaa waa xaaraan inuu aqbalo maxaa yeelay nafaqada asagay saarantay weladkaa laga rabaa nafaqada markaa weladkaa nafaqadii hee laga rabaa marka dhibbaa ilmiha ugu sugan walow malaka hadduu milkiyo fii maradi mowtihi xanuunkiisa dhexdiisa hadduu ku milkiyo qariibahu qariibkiisii bilaa ciwadin bedel la'aan cataqa wuu ku xoroobaya qariibkaasi min uluihi uludkiisuu ka xoroobayaa waqiila waxaa la yidhi min ra'si اlmaali ra'sa maalkuu ka xoroobayaa qof baa wuxuu milkiyey asagoo maradamuudkiisa ku sugan qof qariibkiisa ah ciwad la'aan buu ku milkiyey waa la iska siiyey ululmaal buu ku xoroobaya bimacnaa tabarruc bay ka dhigan tahay mar haddii loo hibeeyey bilaa ciwad laiska siiyey qariibkiisii maalan waalidkiisii ama waladkiisii addoona la siiyey asagoo maradamuudkiisa ku sugan wuu xoroobaya ulumaalkiinu ku xoroobaya maxaa yeelay milkigiisu soo galay mar hadduu milkigiis soo galayna waa tabaruc inuu xoroobo marka uludkiimaa loo eegaya hadduu ulu ka wada oroobaya wuu oroobaya haduna ka wada oroobayn inti ka oroobaysa ka oroobaysa qiil baa wuxuu le maya min raasilmaalku ka xoroobayaoo ulu ba loo eegi mahayo wuu wada xoroobaya qowlkan dambea muctamad ah qowlkan dambe ayaa muctamad ah wuxuu ka mid yahay qiilaadka minhaajka ee muctamadka ah qowlka dhahaya min raasilmaal qowlkaasaa asax maxaa le sharcigaa milkiisa ka saaray marka waxay la mid taha asagoo milkiisa sooba gelin bay la mid tahay qowlkaasu imaam nawowi ku tasxiixiyey eh, rawdada imaam raaficin labada sharax ee uu saaray waxaa weeye wajiiska ayuu ku tasxiixiyey aw amase malakahu qariibkiisiibuu ku milkiiyey fii maradi mowtihi maradu mowtkiisii bicuwadin bedel buu ku milkiyey bilaa muxaabaatin oon qiimo dhimis loogu samaynin famin uluihi fayactiq famin uluihi ulukiisa ayuu ka xoroobaya uluumaalkiisa ayuu ka xoroobaya walaa yariu mana dhexlayo fain kaana calayhi haddii lagu leeyahay daynun dayn faqiila waxaa la yidhi laa yasixu sharaa'u ibsashadii asaxi mayso wal asaxu muctamad waxaa weeye sixatu inuu sharaagii asaxayo walaa yactiqu mana xoroobaya bal iskaba dhaafiyo baac waa loo iibinayaa lidayni dayntii baa loo iibinayaa awmase malaka wuu milkiyey waxaa weeye qofkii xanuunsanaa qariibkiisiibuu ku milkiyey ciwad bimuxaabaatin maca muxaabaatin iyadoo qiima dhimis la socoto faqadruhaa muxaabaadkaas ama qiimo dhamista qadarkeedu kahibatin hiba may la mid tahay walbaaqi intii soo hadhayna min aulu uludkii bay ka baxaysaa waaya wuxuu idhi haddii qofkii xanuunsanaa qariibkiisii uu milkiiyo intuu xanuunka ku sugnaa isla markaa ciwad buu ku milkiye wuu soo iibsaday yani qariibkiisii maala aabihi oo kale ama waladkiisii oo addoon uu soo iibsaday ciwadna wuu ku soo iibsaday qiimo dhimisa ah loogu samaynay biaman mil buu kuso iibsaday marka wuxuu ka xoroobayaa min aulu ulu buu ka xoroobaya saddex meelood meel ayaa xoolihiisa looga egaya waaya dhaxalkana ma soo gelayo waxba ma dhaxlayo maxaa yidhi dhaxalkii iyo wasiyadii halkan ma kulmi karaan haddii dayn lagu leeyahay ninka mardumuud ku sugan dayntaana ay maanshaynayso xoolihiisaoo idil qiil baa wuxuu leeyahay iibsashadu maba asaxaysaba maba soo iibsan karaaba maxaa yeelay xoolahan dayn baa loo lehay laakiin sida muctamadka ah iibsashadii way asaxaysaa maxaa yeele wax khalal ah oo ku sugan ma jiro laakiin qariibkan wax ka xoroobaya ma jiro asalkan ama faracan uu soo iibsaday wax ka xoroobaya ma jiro maxaa yeele cidqigiisa waxaa loo eegi lahaa uludkaa looga eegi lahaa halkanna dayntiibaa uludkii diidayaba dayn baa lagu leeyahay sidaa darteed waa la iibinayaa qariibkaas uu soo iibsaday dayntii baa loo iibinayaa haddii uu ciwad ku soo iibsado isla markaa qiimo dhimis loo sameeyo wuxuuba ahaa maalan qiimihiisu boqol buu ahaa konton baa laga siimey konton baa laga siiyey marka muxaabaad baa loo sameyey muxaabaad waa qiimo dhimis qadarka muxaabaadku ay waxa weeye qadarka muxaabaadku hibay la mid tahay macnaha waxaa loga jeeda hibay la mid tahay hibadaas nama soo dhaafin in waxa weeye khilaaf uu ku jiro wixii bilaa ciwad la milkiyo maulu baa laga xisaabi mise raasmaal labadii qol la so dhaafay halka soo gelaya wixii waxa weeye qaabilshan qadarkii muxaabaadka waa kontonkii inta soo hadhay laakiin kontonka kale ulukii baa laga xisaabinaya kontonkii kale ulukii baa laga xisaabinayaa walow uhiba haddii loo hibeeyey licabdin adoon bacdu qariibi sayidihi sayidkiisa qariibkiisa barhkii haddii loo hibeeyo oo faqabila uu aqbalo oo waqulna aan dhahno yastaqilu addoonkii uu la keli noqon karaa bihi qabuulkii waana qowlka asax ee cataqa qariibkaasi uu ku xoroobaya sayidkii wasaraa wuuna u tallaabaya intiisii kale uu xoroobaya alaa sayidi sayidkiisana waa laga rabaa qiimatu baaqiihi intiisii kale qiimihiisa laga rabaa addoon uu sayid leeyahay ayaa waxaa loo hibeeyey sayidkaas qariibkiisii bar ka mid a ah. maala nin ay isku lahaayeen sayidkiisa ay isku lahaayeen manaa nin waxa weeye sayidka aabbihii niskii lahaa oy nin kale isku lahaayeen ayaa niskii uu ku lahaabuu qariibka qariibkiisii wuxuu u hibeeyey addoonkii sayidkaas dabeetana wuu aqbalay addoonkii haddii aan dhahno addoonku wuu la keli noqon karaa qabuulka hibadan waana sida asaxa ah qariibkaasi wuu xoroobayaa sayidkii wuu ku xoroobayaa waxaana uu u gudbayaa intiisii kale intiisi kalena xor bay noqonaysa ila nis baa hadda loo hibeeyey soo ma niskii kalena wuu xoroobayaa waayahay sayidkan waxaa lagu leeyahay qiimaha baaqiga lagu leeyahay maxaa yeele hibada addoonka loo hibeeyo waxay ka dhigan tahay hibe sayidkii loo hibeeyey qabuulku uu addoonku aqbalay waxay ka dhigan tahay sida isagoo sayidkii aqbalay marka maadaama sayidka asalkiisa ama farciisa loo hibeeyey bar ka mid ah intii kale u gudbayaa ninkii waxaway inta kale iska lahaana qiimihii intaa uu lahaa ayuu u celinaya walow hiba haduu loo hibiy cabdin adoon bacdu qariibi sayidii sayidkiisa qariibkiisa barkii haddii loo hibiyo faqabila waa aqbala qulna dhaano yastaqilu bihi wala kale noqon kara addoonkii qabuulkaas cataqa wuu xurumaya wasara wuunuu gudbaya intii kale wa calaa sayidii sayidkiisa wuxu leeyahay qiimatu baaqihi baaqigiisa qiimihiisa lagu leeyahay faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fi lictaaqi fii marad almowt marad mowtka oo la xoreeyo wa bayaani alqurcati iyo qorituurka oo la caddeeyo idaa actaa hadduu xoreeyo fii maradi mowti yani maradi mowtkiisa hadduu xoreeyo cabdan addoon laa yamlikuusan milkiin hayro hayrkii cataqa wuu xoroobaya ulutun saddex meelood meel fain kaana hadduu yahay caleyhi dushiisa daynun dayn mustaqriqun oo maanshaynaya xoolihiisoo idin lam yactiq ma xoroobaya shayun shay oo minhu xaggiisa ka mid ah walow actaqa hadduu xoreeyo alaaan saddex addoon laa yamlikuusan milkiin hayrahum hayrkood wa qiimatuhum qiimahooduna sawaaun isleegyihiin cataqa axaduhu midkood ayaa ku xoroobaya biqurcatin qorituur wakada waxaa la mida low qaala hadduu dhaho catakhtu waan xoreeyay uluakum saddex meelood meel idinka idin ka midaan xoreeyey ulukiinaan xoreeyey aw mase ulukum ulukiina xorun xor weeye taasee la mid walow qaala hadduu dhaho actaqtu waan xoreeyey ulua kulli cabdin addoon kasta ulukiisaan xoreyey uqrica waa la qori tuuraya waqiila waxaa la yidhi yactiqu waxaa ka xoroobaya min kullin mid kasta uluu ulukiisa ka xoroobaya nin baa mardumuudkiisii wuxuu xoreeyey addoon addoonkaas mooyaane cid kale wax kale ma milkiyo xoolo kalena male halka addoon buu wax adduunyaha ka haystaa addoonkiina wuu xoreeyey uma oroobay addoonkaas saddex meelood meel unbaa ka xoroobaysa maxaa yeelay waa tabaruc horayntu tabarucana fii marad lmowtkana ulu maa la eegaa saddex meelood meel unbuu leeyahay marka addoonka saddex meelood meel baa xoroobaysa uluayn kalena warasada iskale haddii ninkaa lagu lahaa ninkaa waxa weye mardmuud ku sugan ee addoonka addoonkaa un milkiya ee wax kale addunya aan ka lahayn haddii lagu lahaa dayn mustaqriqo xoolihiis o dhan maanshaynaysa addoonkii wax ka xoroobay ma jirto xataa ulukii baan xoroobayn maxaa yeele de xoolihiisoo dhan addoonkan deyn baaba loo leeyahayba addoonkan hee deyn baa loo leeyahay cidqigu waa sida dardaarankii dardaarankana waxaa laga hormariyaa deynta deynta laga hormariya dardaaranka haddii uu saddex addoon uu iska lahaa dabeetana saddexdii addoonba wuu xoreeyey xoolo kalena ma leh saddexda addoon buu lahaa saddexda addoonna markuu xanuunsanayey mardumoodkiisi ayuu xoreeyey qiimahoodana way isleegyihin mid walba waa boqol boqol boqol waa saddex boqol qiimahooda waayahay mid ka mid ah addoommihii umaa xoroobaya qurco qorituur buu ku xoroobaya ilan saddexda wuu xoreyey soo maaha saddexdooda ma wada xoroobi karaan mid umaa ulu ulukii ka xoroobaya midkaana qurcaan ku soo saarayna qorituur baan ku soo saaraynaa xadiid baana masladan kuso arooray taa waxaa la mid ah haddii uu dhaho ulukiin baan xoreeyey ama u dhaho ulukiin waa xor ti haddaan soo sheegayna may la mid tahay mid ka mid ah ayaa qur'aan ku xoraynayna qorituur walow qaala hadduu dhaho actaqtu waxaan xoreeyey ulu kulli cabdin addoon kasta saddex meelood meesha ayaan xoreeyey uqric waa la qori tuuraya waqiila waxaa la yidhi yactiq waxaa ka xoreeya min kullin mid walba oo addoommadii saddexda ka mid ah ulu uludkiisa saddexdii addoon ayaa wuxuu yidhi mid kasta uludkiisaan xoreeyey marduumuudkiisu saa ku yidhi waaya laba qowl baa ku sugan mid wuxuu leeyahay waa la qori tuuraya waana qolka muctamadka hal addoon baan xoraynayna oo dhammaystiran qiilla wuxuu leeyahy maye mid walba uludkiisa ka xoroobaya so asagu saamuuna dhihin mid kasta saddex meelood meel ayaa xoroobaysa laakiin sida muctamadka addoonko idil baa xoroobaya maxaa yeele sharcigu wuxuu jecel yahay xornimo dhammaystiran marka mid kasta hadduu ulud ka xoroobo wax macnaha ma samaynayso laakiin hal addoonoo dhammaystiran ha xoroobo hana loo qori tuuro wlqurcatu qorituurka haddaba an yuukhada waa in la qaado alaaa riqaacin saddex anshiyood mutasaawiyatun oo isla eg yugtabu lagu qoreeyo fii intayn laba ka mid ah riqun addoonnimo ayaa lagu qoreeyaa wa fii waaxidatin mid ka mid ahna cidqun xornimo lagu qoreeyaa wa tudraju saddexdaa xaanshiyood ama saddexdaa warqadood waxaa la gelinaya fii banaadiqa dhoobaa la gelinaya kamaa sabaqa sida nagu soo dhaaftay baab alqisma wa tukhraju waa la soo saaraya waaxidatun mid ka mid a ah xaanshiyihii bismi axadihim addoommihii saddexdaha midkood magaciisa lagu soo saarayaa fain kharaja alcidqu xornimo hadday soo baxdo cataqa kaa magaciisa lagu soo saaray baa xoroobaya waraqa alaakharayn labadii kalena way addoomoobeyaan aw amase ariqu addoonnimaa u soo baxday raqa wuu addoomoobayaa ka ay u soo baxday wa ukhrijat waa la soo saaraya ukhraa mid kale bismin aakhara magac kalea lagu soo saarayaa wayajuusu waxaa bannaan an tuktaba in la qoro asmaahu magacyadooda uma dabeetana tukhraja lasoo saaro ruqcatun warqad cala alxuriyati xornimo lagu soo saaro faman kharaja ismuhu midku magaciisa soo baxo cataqa wuu xoroobaya waraqaa labadii kalena way addoommoobayaan qorituurkii ba halkan ku tilmaamayaa laba siyaabood buu inoo sheega lagu qorituurayo saddexdii addoon lagu qorituurayo saddex haanshiyood ama saddex warqadood oo isla eg xagga qadarka ayaan soo qaadaynaa laba ka mida ah waxaan ku qoraynaa riqun addoonnimo riqun addoonnimo midna waxa lagu qoraya riqun midnana riqun ta saddexaadna waxa lagu qorayaa cidqun xornimo kadibna waxaa la gelinayaa dhoobo ama meel baa lagu xaraynayaa uun dhoobo shardi ma aha meel baa lagu qarinaya waaya kadibna qof aan joogin markii la qoraya magacyada ayaa loo yeedhaya markaasuu wuxuu soo saaraya mid ka mida ah waraaqihii ayuu ku soo saarayaa addoommihii saddexda ahaa midkood magaciisu ku soo saaraya maalan mid baa waxa la haha zayd midna camr midna bakr wuxuu leey zayd ayaan hadda u soo saarayaa gacantuu gelinaya marka meeshii waraaqaha la geliyey warqad buu soo saaraya wala eegaya wax ku qoran zayd marka maxaa u soo baxay hadday u soo baxdo citq wuu xoroobaya labadii kale addoomay noqonayaan hadday addoonnimo u soo baxdana addoon buu noqonaya haddana mar labaad buu waxaa wey mid kale magaciisa ku soo saaraya camr magaciisa hadda ku soo saaraya waa la soo saaraya hadday cidqi usoo baxdo uu xoroobaya hadday addoonnimo usoo baxdana waa addoommoobaya kii kale soo hadhay ooma baahnaba in loo soo saaro waxaa u caynoobaya haddii addoonnimo labada hore usoo baxda kii kale waxaa u caynoobaysa xornimo hadduu doono magacyadoodu qorayaa kadibna xorriyad buu ku soo saarayaa oo waxaa la qorayaa maalan zayd iyo bakr iyo camr soo magacyadooda ma ahayn saddexdaasa yaa waraqii lagu qoraya kadibna meel baa la gelinaya markaasaa nin baa gacanta gelinaya wuxuu ku soo saarayaa cala alxuriya kan hadda waxaan soo saarayna xornimada helaya markaasuu gacanta gelinayaa midkii magaciisa uu soo baxo ayaa markaa xornimada helaya labada kalena addoomay noqonayaan taasi waa qaab waaya taasina waa qaab labada qaab ayuu eh, eh, mar magacyo la qorayo iyo mar waxa weeye la qorayo xornimo wain kaanuu hadday yihiin alaaan saddex hadday yihiin addoommihii eh, qiimatu waaxidin mid qiimihii uu yahay miatun boqol waaaharu mid kalena miataani waaakhara mid kalena miataani laba boqol uu yahay waaakhara mid saddex kalena alaaumiatin saddex boqol uu yahay uqrica waa lagu qori tuurayaa bisahmeey riqin addoonnimo laba ulood ayaa loogu qori tuurayaa wasahmi cidqin iyo xornimo hal ul fain kharaja cidqu xornimada hadii usoo baxda lidilmi atayni labada boqol saaxiibka cataqa wuu xoroobaya waraqaa labadii kalena waa doomoobayaan aw masale aaid kii saddexaad ayay waxaa weeye cidqii usoo baxay cataqa wuu xoroobaya ulutaahu saddex meelood mee labo ayaa xoroobaya aw masale awali kii hore ayaa waxaa usoo baxay cidqii cataqa wuu xoroobaya uma dabeetna yuqrac waa qori tuuraya bayna aakhariin labadii kale bisahmi riqin addoonnimo sahmigeed wasahmi ciqin iyo ciqi sahmigii faman kharaja qofkii u soo baxo ciqigii tumima waxa laga dhamaystiraya minhu xaggiisa wuxuu yidhi haddii saddex addoon ay yihiin saddexda nin uu xoreeyey saddexda addoon uu xoreeyey hadday yihiin saddex addoonoo waxa weye qiimahooda isku mid uusan ahayn oo qiimihii ku kala badan oo tusaale mid qiimihiisu waxa weye boqol midna laba midna saddex isku dar marka boqol waa saddex lagu daray saddex waa lix ha waxaa aan samaynaynaa markaa waxaan ku qori tuuraynaa sahmay riqin wa sahmi cidq laba sahmina waxaan ka dhigaynaa addoonnimo hal sahmina waxaan ka dhigaynaa cidqi oo maxaansaa u ka wadaa laba warqadood waxaa lagu qorayaa addoonnimo hal warqadna waxaa lagu qorayaa cidq kadibna waxaa la gelinayaa banaadiqdii aan soo tilmaamayna sidii aan soo na soo dhaafiyay baa yaa la samaynayaa kadib marka aan saa samayno cidqigii hadduu u soo baxo kii labada boqol u saaxiibka ahaa keligiibaa xoroobaya labadii kalena waa addoomoobayaan ila waa ulu buu matelaa soma wadarta yani saddexda addoon markii qiimahooda isku daro kii boqolka kii labada boqol kii saddex boqol waxa lix boqol kanna waa laba boqol qiimihiis soo maha ulukii wayaan dee laba boqol markii lix boqol loo fiiriyo waa ulu isagu xoroobaya labadii kalena addoomay noqonayaan haddii kii saddexaad u soo baxo kii saddexaad keebu ahaa kii waxaa weeye saddexda boqol ahaa waxaa ka xoroobaya uluaan saddex meelood labaa ka xoroobaysa uludkiisi kalena addoon buu ahaanaya labadii kalena addoommay ahaanaya waaya haddii u soo baxo kii koobaad ee boqolka ahaana qiimihiisu boqolka ahaana waxa weeye wuu xoroobayaa ilaa isaga waa boqol soo maa boqol kalaa noo soo hadhay kadib mar labaad ayaan qorituur u samaynayna labadii nin soo hadhay kii labada boqol ahaa iyo kii hee saddexda boqol ahaa oo saynu u warqadna waxa lagu qorayaa xornimo warqadna hee addoonnimo kadibna banaadiqda la gelinaya kadibna waa la soo saaray kii usoo baxa marka cidqiga waxaa ka xoroobaya waxaa laga dhamaystiraya uludki uludkii soo hadhay ayaa laga dhammaystiraya kii labada boqol hadduu usoo baxana waxaa yani xoroobaya niskii kii saddexda boqol haduu usoo baxana waxaa xoroobaya uludkiis wain kaanuu hadday yihiin addoommihii saddexda ahaa wain kaana addoommi haddi ihin fowqa alaain saddex wax ka badan oo amkanay suuro tawsiicuhum in lagu qaybiy bilcadadi tiro wal qiimati qiimo ka sitatin sida lix qiimatun qiimahooda sawaon isleegyihiin jucluu waxaa laga dhigaya itnayni itnayni laba laba laga dhigaya aw mase bilqiimati qiimo ayaa waxa weeye aw mase amkana wa suuro tawsiicum in lagu qaybiyo bilqiimati qiimo duuna alcadadi tiro lakin laguma qaybin karo ka sitatin sida lix qiimatu axadi midkood qiimihiisu yahay miatun boqol wa qiimatu itnayn laba qiimahoodna yahay miatun boqol wa alaain saddex qiimahoodna uu yahay miatun boqol jucila waxa laga dhigaya alawal ka hore juz'an qayb walitnayn labadana juzan qayb wاalaaثaةu saddexna juz-an qayb waaya wuxuu ku yidhi haddii addoommuhu ay saddex ka badan yihiin isla markaa ay suuroodo inaan tiro ku qaybinno iyo qiimo tiro iyo qiimo waan ku qaybin karaa sida lix qiimahooda isleegtahay waa lix addoon oo qiimahooda isleegyihiin waaya lixdiina wuu xoreeyey marka waxaa la rabaa inaan ka soo saaro labo inaan ka soo saaro oo labada xorina la rabaa marka maxaan u qaybinaynaa laba labaan ka dhiganaa labo iyo labo iyo labaan isku raacinaynaa waaya labadii markaa ku guulaysata xornimada ayaa xoroobaysa haddii qiimaha aan ku qaybin karo laakiin cadadka aanaan ku qaybin karin waxa wey qiimihii baan ku qaybinaynaa sida maalan oo kale waa lix addoonoo midkood qiimihiisu yahay boqol midna eh, laba qiimahoodna yahay boqol saddex qiimahoodu inuu yahay boqol marka isku dar waa boqol iyo laba boqol iyo saddex boqol waa lix boqol waayahay markaa waxaan ku qaybinaynaa qiimahaan ku qaybinaynaa ee cadadkii ma eegayno cadadkii ma eegayno maxay kale qiimo badan yihin marka kaa koobaad ee qiimihiisu boqolkii yahay qayb baa laga dhigaya labadan kale ee qiimahoodu isku yahay boqolna qayb baa laga dhigaya saddexdan kale ee qiimahoodu boqol isku yahayna qayb baa laga dhigaya marka saasaa laisku raacinaya ka qiimihiisu boqolki yana warqad ba lagu qori ka labada qiimahooda boqolki yana warqad ba lagu qori saddexda qiimahooda boqolki yana warqad ba lagu qori wahaakada wain tacadara hadday suuroobi weydo in lagu qaybiyo bilqiimati qiimo iyo cadadba in lagu qaybiye ayaa suuroobi weyday ka arbacatin sida afar qiimatun qiimahooda sawaun isleegyihiin fa fii qowli qolba wuxuu leeyahay yujaza'uuna waa loo qaybinaya alaaa ajzaa saddex qaybood baa loo qaybinaya waaxidun mid waaidun mid aaani labo fain haraja ornimada hadi uso baxda liwaaxidin mid cataqa wuu xoroobaya uma dabeetn uqrac waa loo qori tuuraya litamiimi ulu uludkiisi loo dhammaystiro ama mase kharaja alciqu xornimada waa usoo baxday linain labo raqa alaakharaani labadii kale way addoomoobayaan uma dabeetn uqraca waa loo qori tuuraya baynahuma labadaas dhexdooda fayactiqu waxaa xoroobaya man kharaja lahu alciqu midkii xornimada usoo baxday wa ulu alaakhar iyo kale uludkiisa wa fii qowli qolba wuxuu leey maya yuktub waxaa la qoraya ismu kulli cabdin addoon kasta magaciisa ayaa la qoraya fii ruqcatin xaanshi fayactiqu waxaa xoroobaya man kharaja awala midkii mar koobaad soo baxa waulu aaniy ka labaad ulukiisa qultu waxaan adharumaa labada qowl waxa xoog badan alawla ka hore wallahu aclam walqowlaan labada qowl waxa weye fi istixbaabin xagga sunanimada waqiila waxaa iijaabin fi iijaabin xagga waajibnimada weeye wuxuu idhi hadday suuro weyda inaan ku qaybinno addoommihii la wada xoreeyey ee mardumuudkiisu wada xoreeyey qiimo iyo cadad labadaa midna kooba qaybin karo jajab baa soo gelaya jajab baa soo gelaya waa afar addoon oo afartiiba xoreeyey qiimahoodan waa isleegyihin haddaan dhahno haddaba midhas haddii aan dhahno aan xorayna waxaa noqonaysaa jaja baa soo gelaya seenu qaybinayna seen warqadaa ugu qorayna qorituurki seen ugu samaynayna jaja baa soo gelaya marka maxaan samaynaynaa laba qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay saddex qaybood baanu qaybinaynaa afartii addoon oo seen isku raacinaynaa mid warqad baa lagu qorayaa midna warqad baa lagu qorayaa labana warqad baa lagu qoraya hadda qiimadu isleegiin la soco kadibna waan eegayna cidduu u soo baxdo haddii mid uu u soo baxo cidqigii kaasaa xoroobaya kaas ayaa xoroobaya kadibna mar labaad ayaa la qori tuurayaa si ulukii loo dhammaystiro waa yahay oo midkii u soo baxa markaa ayaa ulukii uu ka xoroobaya ulukii saddex meelood meel baa ka xoroobaysa waaya haddii cidqii u soo baxo laba uu u soo baxana labadii kale horta way addoomoobayaan addoomay noqonayaan kadibna labadan u soo baxay ayaa isreebaya labadaan la kala reebaya mar labaad baa loo qori tuuraya midkuu cidqigi u soo baxo marka koobaad ayaa wada xoroobaya ka kale uludkiisana wuu xoroobaya kaasi waa qowl qowl kale wuxuu leeyahay maya sidaa ma ahee aan soo gaabina hawshee mid walba magaciisa ruqca lagu qoraya israacidma mahayo hal iyo hal iyo laba la dhihi mahaye wuxuu hal iyo hal iyo hal iyo hal afar warqadood baa lagu kala qoraya saasuu leeyahay marka midkii marka koobaad laba jeer baa la qori tuuraya midkii marka koobaad ku guulaystay qorituurka uu wada xoroobaya ka marka labaad qorituur ku guulaystana ulu baa ka xoroobaya qorituurka labaad ka ku guulaysta ulu baa ka xoroobaya ka qorituur koobaad ku guulaystana asagoo dhan baa xoroobaya labada qowl midkii xoog badan kaa horaa xoog badan buu kaa hore ee waxa weeye le waxa weeye saddex qaybood ayaa laga dhigaya kaasaa xoog badan waaya labadan qowl waa xagga istixbaabka mid kee fiican weeyaan xagga istixbaabka weeyaan xagga iijaabka ma aha qiil baa wuxuu leeyahay maya xagga iijaabka weeyaan maxaa yeele nabiga alay slam saddex qaybood buu u qaybiyey istixbaabka waxaa ugu jeeda sunnada nabiga la raacaya nabigaa saddex qaybood u qaybiyey addoomihii oo u qori tuuray qiil wuxuu leeyahay maya waa xagga waajibnimada oo iijaabka aan eegaynaa sidana ficilka nabiga alay slam u dhow waaya waidaa actaqnaa haddaan xorayno bacdahum addoomaha barkood biqurcatin qorituur fabahra maalun xoolay soo baxaan wakharaja kulluhum dhammaantood ay ka baxaan min uludkii cataquu way ka xoroobayaan dhammaantood ulkii way ka baxayaan walahum waxay leeyihiin kasbun waxay shaqaysteen min yowmi ictiaaqi maalinta xoraynta laga bilaabo walaa yarjicu waariu waarit kula noqon maayo bimaa anfaqa wixii uu ku kharash gareeyey ama uu ku biilay calayhim dushooda wain kharaja hadduu ka baxo uludkii bimaa dahara wuxuu soo baxay sababtiisa cabdun akhar addon kale haduu ka baxana uqrica waa laqori tuurayaa waaya wuxuu ku yidhi haddii addoommihii bar mid aan ku xorayno qurco dabeetana xoole ay dib ka soo baxaan oo xoolahaa soo baxay ee ninkan waaridka ah inuu xoolaha leeyahay hanti kale inuu leeyahay baa la ogaadayba saddexda addoon waan u qori mid baan xoraynay labadii kale waa addoomaan nidhi kadibna ninkan inuu hanti kale leeyahay ninkan dhintay ayaa soo baxday addoommahoo dhan markaa uludkii ka baxaya way ka xoroobayaan dhammaantood way xoroobaya labadii kalena way raacayaan kasabkoodiina wuu raacaya laga bilaaba maalintii la xoreeyey waaya kasabkii ay shaqaysteen laga bilaabo maalintii la xoreeyey ninkan cidqigu ku dhawaaqay ayuu ayaa raacaya dhaxlihii ninkii waarifka ahaa wax alla wixii uu siinayo addoommahan uu ku biilayey addoommahan dambe dib waxa wey ka xoroobay kula laaban maayo dhihi maayo biilkii ii soo celiya waxa wey addoommaha wuxun baa loo celiya wax lagama qaato waaya isaguna muu niyeysan inuu dib ugu noqdo haddii laakiin addoon hal addoon uu ka bixi karo xoolihii soo baxay haddii hal addoon uu ka bixi karo oo addoommihii soo haray ka mid ah laba addoonna way soo hareen hal addoonna wuu ka bixi karaa un uludkii xoolahan soo baxay sababtiisa labadii addoonee soo hadhay ayaa loo qori tuurayaa waman cataqa qofkii ku xorooba biqurcatin qorituur xukima waa la xukminayaa bicitqihi xornimadiisa ayaa la xukminayaa min yowmi ictaaqi maalintii xornimada laga bilaabo wa tuctabaru waa la eegayaa qiimatuhu qiimihiisa xiina idin kolkaa walahu waxa uu leeyahay kasbuhu wuxuu shaqaystay min yowmaydin maalinta laga bilaabo hayra maxsuubin ayadoon laga xisaabinaynin min aului ulukii wakullu waman baqiya qofkii hadhaa raqiiqan xaaluu yahay addoon quwima waa la qiimaynaya yowma almowti maalintii uu dhintay ayaa la qiimaynaya wa xusiba waxaa laga xisaabinayaa min aulutayni labadii ulu ayaa laga xisaabinayaa huwa asaga iyo wa kasbuhu kasabkiisa albaaqi ee qabla almowti intuusan dhimanin ka lalxaadiu wii ka yimid wixii yimid ee soo dariyey maya kasabkiisii ka yimid asaga usoo dariyey bacdahu bacda mowt muctiq kii xoreeyey markuu dhintay kadib waaya qaacido guud buu mualifku nashsiiyey wuxuu idhi qof kasta oo qurca ku xorooba addoommii aan soo sheegaynay ee mardumuudka uu xoreeyey ee ninkii iska lahaa ee waxa weeye aan uludka ka wada baxaynin ee qurcada aan ku kala saaray wixii uludka ka baxayey kii la xukmiyey cidqigiisa ee qorituurka lagu xukmiyey cidqigaasi waxaa laga bilaabayaa min yowmi اictiaq yowm ictiaq waa maxay waa maalintii uu ninkan mardumuudkiisi uu waxa weye ku dhawaaqay cidqigiisa maxaa yeele qorituurkan wuxuu caddaynaya un cidqigii ee mubit maaha cidqigi hadda ma sugayo ee wuxuu caddaynayaa un kii mutaystay cidqiga maalintii lagu dhawaaqay qiimihiisana xilligaasaa laga xisaabin xilligaa ictaaq uu dhacay ayaa qiimihiisa laga xisaabinaya kasabka addoonkaas xornimada helayna wuu qaadanayaa kasabkaana asaga iska leh laga xisaabin maayo kasabkiisa uludka ma soo gelayo kasabka uu shaqaysta wuxuu oogsaday laga bilaabay maalintaa uu xornimada helay uludka laga xisaabin maayo waa kasabkii uu shaqaystay intuu noolaa muctiqiisii markuu dhintay kadib qof kasta oo ku soo hadhay addoommadii kale ee addoonnimada ku soo hadhayna yani waaa waaa la qiimeynayaa oo qiimahooda la eegayaa si uludkii looga eego yowm almowt maalintuu ninkaa dhintay ayaga iyo uludkooda ayaga iyo kasabkoodaba waxaa laga xisaabiynaya uluteenka kasabka laakiin waxa wey waa kasabkii u soo hadhay wixii ay shaqaysteen qabla almowt way intaynu dhimanin ninkii waxa wey xoreeyey kasabkay shaqaysteene u soo hadhay uluteenkaa laga xisaabinaya asaga ayaga iyo kasabkoodaba laakiin kasabkii ay shaqaysteen bacda almowt waxa wey ulukii laga isaabin maayo ulutayinka laga xisaabin maayo maxay warasadadaa iskale waxay shaqaysteen bacda almowt ayagaa iskale bacda mowt ilmuctiq ayagaa iskale milkigooda kusoo dirriyey waxa wey warasadadaa iskale ayagaa la xisaabin maayo lakin waxay shaqaysteen qabla almowt ba la xisaabin ayaga haddaba qaacidadaas aan soo tilmaannay ayuu masaladan ku dabaqaya saan u fahmay wuxuu idhi falow actaqa haddaba hadduu xoreeyo mardumuudkiisa wuxuu xoreeyey alaaan saddex addoon buu xoreeyey laa yemliku hayrahum hayrkood ma milkiyo qiimatu kullin addoon kasta qiimihiisu waxa weeye miatun boqol weeye fa kasaba axaddu midkood baa wuxuu shaqaystay miatan boqol uqrica waa la qori tuurayaa fain kharaja alcidqu xornimadii hadday u soo baxdo lilkaasibi kii shaqaystay cataqa wuu xoroobayaa walow wuxuuna yeelanayaa almiatu boqolkii wain kharaja hadduu u baxo lihayrihii kii aan shaqaysanin hayrkii cataqa wuu xoroobayaa uma dabeetana uqrica waa la qori tuurayaa fain kharajat hadday qurcadii u soo baxdo lihayrihii kii shaqaystay midaan ahayn cataqa waxaa xoroobaya uluuu ulukiisa xoroobaya saddex meelood meel wain kharaja haddii qurcadii u soo baxdo lahu kii waxa weye kaasibka ay shaqaystay ayay u soo baxday caataqa waxaa xoroobaya rubcu afar meelood meel wa tabicu waxaan raacaya rubcu kasbi xoogsigiisii afar meelood meel waa masale cawiisa u fiirsada masalada si fiican ugu feejignaada waayah wax yaroo xisaabaa gelaysa nin baa wuxuu lahaa saddex addoon saddexda addoon mooyaane wax kale oo hanti ah ma milkiiyo qiimahoodana waa isku mid mid kasta qiimihiisu waa boqol midkood baa wuxuu shaqaystay boqol ayuu shaqaystay xoogsigiisi waa boqol labadii kale waxaa mayna xoogsan midkani boqol buu shaqaystay dabeetana ninkii saas ku dhintay marka meesha waxaa taalla saddex addoon oo waxa weeye mid kasta qiimihiisu iyo boqol waa saddex boqol iyo mid waxa weye kasabkiisii oo boqol afar boqol baa meesha taalla waaya waxaan rabnaa inaan mid aan xorayno oon qurcadii aan ku xorayno waan u qorituuraynaa hadduu qorituurkii u soo baxo ninkii kaasibka ahaa ee xoogsaday ee boqolka xoogsaday addoonkii boqolka xoogsaday horta asagu wuu xoroobaya boqolkii uu xoogsadayna wuu iska leeyahay maxaa yeele horay qaacido waxay tilmaamaysay in waxa weeye walahu kasbuhu min yowmaidin hayri maxsuubin min aulu kasabka uu xoogsaday boqolkaas uludka laga xisaabin maayo kasabka uludka laga xisaabeyn maayo kasabkiis asagu raacaya boqolkii asagu wuxuu ka baxaya uludkii saddexda addoon baa la isku eegayaa mid kasta waa boqol asagoo ulud buu ka baxaya asagu wuu xoroobaya boqolkiisana wuu yeelanaya boqolkaa markaa uludka loo eegi maayo say qaacidadii hore inoo soo tilmaamaysa taasi waa taa haddii uu cidqigu u soo baxo ninkii xoogsaday midaan ahayn labadii kale ayuu mid ahaan u soo baxay wuu xoroobayaa waaya ilaa afar boqol baa meesha taalla soo maaha saddex addoon iyo boqol eh, uu midkood xoogsaday marka mid ayaa waxaa weeye cidqigii helay aan xoogsanin kaasi wuu xoroobayaa ulu baa inoo soo hahay ulu ayaa inoo soo hahay ulukaasaa rabna hadan inaan soo saaro waaya boqol ulukii baa inoo soo hahay haddana mar labaad baa qorituurki lagu celinayaa hadduu qorituurki u soo baxo kii aan xoogsanin midaan ahayn waxa wey uludkiisa yaa xoroobaya marka maxaa xoroobay saddexdii addoon mid ahaan oo qiimihiisu boqol yahay iyo mid kale oo asna kii xoog sidaan ahayn oo qiimihiisu yahay maxay iyo mid kale uludkiis baa xoroobay marka waxaa xoroobay boqol addoon ah iyo mid kale uludkiis oo ahaa saddex iyo soddon dhibic saddex waxaa u soo hadhay warafadii laba boqol iyo lix iyo lixdan dhibic lix baa u soo hadhay oo labalaab intii waxa weeye ka baxday ah waa ulu iyo ulutayn saasay kala keliyihin marka haddii qurcadii u soo baxdo waxa weeye ninkii xoogsaday addoonkii xoogsaday qurcadii usoo baxday markii labaad kii hore waxay u soo baxday kii waxa weeye midaan xoogsanin ba uso baxday boqolkii uu ka xoroobay waxaan rabnaa saddex iyo soddonkii inaan haddana mid ka xoreyno markii aan mar labaad qurcadii ku celino waxay u soo baxday ninkii xoogsaday marka waxaa xoroobaya kan xoogsaday rubuciisa waxaana raacaya kasabkiisa rubuciisa raacaya kasabkiisii wuuu shaqaystay rubuc baa raacaya marka xoolihiisu afar boqol mayna ahayn rubucu kasbihi kasabkiisuna soo boqol ma ahayn rubuc maxaa ah waa han iyo labaatan soo maha boqol afar u qaybi waa han iyo labaatan han iyo labaatan ka tuur afartii boqol maxaa soo hadhaya saddex boqol iyo han iyo toddobaatan oo an labaatanka ka tura waa maxay waa rubculkasb inta raacaysa weeyaan waxaan idhi xoogsigaas laga xisaabi maayo uludka markay naga tur saddex boqol han iyo toddobaatan soo maha saddex islaagu qaybi waxa wey boqol han iy labaatan iyo boqol han iy labaatan iyo boqol han iy labaatan waa saddex boqol han iyo toddobaatan waaya waxaa la rabaa inay warradii usoo hadho intaas markii saddex loo dhigo labo inay usoo hadhaa la rabaa waxaa xoroobay addoon qiimihiisu yahay boqol iyo kan waxa weeye kaasibka ah rubciisa addoon qiimihiisa waa boqol rubculkaasibna waa شhan iyo labaatan waa boqol iyo شhan iyo labaatan ba he yaa niman ka baxday maxaa u soo hadhay addoon qiimihiisu uu yahay boqol iyo kaasibkan rubciisu uu xoroobay alaaثu arbaaciisii oo ah شhan iyo toddobaatan waa boqol iyo he شhan iyo toddobaatan iyo kasabkiisii kan kaasibka ah alaaثu arbaac oo ah an iyo toddobaatan an iyo toddobaatan an iyo todobatan isku dar waa boqol iyo konton addoonkii xoroobay isagoo dhan ku dar boqol boqol iyo waxaad isku dartaa boqol iyo konton laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton isku eg haddaba boqol iyo shan iyo labaatan so ma aha waxa weeye waa midna waa ulu midna waa uluain soo ma saddex boqol isku dar boqol iyo labaatan iyo laba boqol iyo konton isku dar waa saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan saasay marka ku dhan tahay wuxuu ihi falowactiq hadduu xoryo alaatan saddex addoon laa yamliku usan milkiin hayrahum saddex addoon waxaan ahayn qiimatu kullin midalo qiimihiisu yahay miatan boqol fakasaba uu shaqaysto axadun midkood miatan boqol uqrica waa loo qori turaya fain kharaja alcitqu haddii xornimadu usoo baxdo ilkaasibkii shaqaystay caataqa waa uu xoroobaya walahu waxaan u sugnaaday almiata boqolkii waa in kharaja hadduu usoo baxo cidqigii ama qorituurkii ligayri kii aan xogsay midaan ahayn catiqa uu xoroobaya uma dabeetna uqrica qoriturkii baa lagu celinayaa fain kharajat haddii usoo baxdo qurcadii ligayri hayrkii cataqa uludu uludkiisa xoroobaya kaa ay usoo baxday wa in kharajat haddii usoo baxdo markii labaad lahu kii kaasibka ah cataq uu xoroobaya rubucu rubuciisa ayaa xoroobaya afar meelood meel wa tabicahu waxaa raacaya rubucu kasbihi kasabkiisii rubuciisa ayaa raacaya oo shan iyo labaatan ah halkaa noogu joogo wallahu tacala aclى وaclam slى اllah وslm عalى nabiyina mxamed